بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربا وطاعة أو لا ففعل القربا من الخصوصيات حيث قام دليلها كوسله الصياما وحيث لم يقم دليلها وجم وقيل موقف وقيل مستحم في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عسره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع bismi illaahi araxmaan araxiim baabulafcaali waa ficilada baabkoogii baabulafcaal waa afcaalu saaxibi shariica rasuulka sala allahu calayhi wasalam sunnadiisii ayaynu halkan ka gelaynaa waa sunnadii rasuulka sunnada waxaa la yidhaahdaa inay tahay ficil iyo inay tahay qowl iyo inay tahay taqriir intaba sunno waa laysku odhanayaa rasuulku waxa uu ku qowlaa waa sunne oo waa la deliishan rasuulku wuxuu sameeyaa waa sunne oo waa la deliishan rasuulku wuxuu taqriir u yidhi ee agtiisa laga yidhi yuuna diidin ama agtiisa lagu sameeyey yuuna diidin isna sharci buu noqonayaayo waa la deliishan haddaba rasuulka afcaashiisii iyo wuxuu rasuulku qabanayey maaha aqwaashii afcaashii rasuulka ayuu si gaara inoogu soo taabtay sheekhu afcaalu saaxibi shariica buu inagala hadlayaa nebi maxamed waxaa la og yahay wax xaaraana inuuna samayneynin rasuulku xaaraan horta ma sameeyo asal ahaan shay muxarama rasuulku samayn maayo kuna hadli maayo ilaahay baa hadalkiisa yidhi wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa haddii la doonayo rasuulka hadalkiisa waxa weeye kama hawadiisa kuma hadlo waa waxyi un rasuulku wuxuu ku hadlaya rasuulka si guud marka loo eego ficilkiisa iyo kudayashadiisana ilaahay baa ina amrayo wuxuu rabigeen yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka waxaa idiinku sugnaatay kudayasho wanaagsan ee rasuulka ku dayda sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed inaan ku dayanno ilaahay baa ina faray aqwaashiisana inaynu raacno ilaahay baa ina faray akhlaaqdiisa iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam khuluqiisana waa laynagala hadlayo waxaa la yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim waxaad ku dul sugan tahay baa la yidhi rasuulow akhlaaq aad iyo aad u weyn oo u sarraysa ayaad ku dul sugan tahay baa rasuulka la yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaba rabbigeen kol hadduu rasuulka layna amray inaan ku dayanno waxaynu ognahay dee rasuulka macsiya kama dhacdo ama ma macsuum ama rasuulku sala allahu alayhi wasalam shay xaaraan ama sameeyo oo odhan maysid ficilada rasuulka wuxuuna ilaahay raalli ka ahayn baa ka mid a ah. ma odhanaysid waa macsuum rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxay culimmadu isweydiiyaan haddaba shay hadduu rasuulku sameeyo oo ficilkaa uu sameeyey jibil iska yahay iyo abuur la odhan maayo waa cibaade eh, waxa uu ina tusayaa waa ibaaxo ibaaxo unbuu ina tusayaa inuuna xaaraan iyo makruh ahayn unbuu ku tusayaa waa rasuulku sala allahu alayh wasalam fadhiisigu fadhiisan jiray kiciduu kici jiray maxaan ku idhaahdaa cuniduu wax cuni jiray uu wax cabi jiray waxa weye waa ibaaxun bay ku tusaysaa odhan maysid waa kolkaa waa waxani waa wax dadka ilaahay iskaga abuuray weeyi haddii laakiin rasuulka ficilkiisa qurbo laga dhadhansado qurbo rasuulka sala allahu alayhi wasalam ficiladiisa haddii qurbo laga dhadhansado qurbo shay qurbaa oo ilaahay loogu dhowaado ayaa rasuulka laga dhadhansaday sala allahu alay wasalam ficilkiisii waxaynu odhanaynaa markaa in daliil gaarihi ina tusiyo khusuusiyo inay rasuulka khaas ku ahayd iyo inuuna daliil gaarihi ina tusinin haddii khusuusiyo layna tusiyo oo daliil khusuusiyada sheegay uu jiro waxaa la odhanayaa rasuulka ay khaas u tahay waxaa ka mid guursigii rasuulku uu guursaday afar dumara wax ka badan waa min khasaa'isi rasuul bay ahayd sala allahu calayhi wasalam rasuulkay ku gaar ahayd guursigii uu afar dumara wax ka badan guursaday waxaa ka mid a rasuulku wisaalka iyo xidhiidhintii uu samayn jiray laba maalmood ayuu isla soomi jiray isagoon dhexdooda afurin laba maalmood ayuu isla soomi jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam waa wa waxaan garanaynaa daliil cad ina ayaa ina tusay oo waa kii rasuulku lahaa wisaalka inoo diidaya ina lahaa aniga ilaahay baa iquudiya oo iwaraabiya anoo kale ma ihidinaha xidhiidhinina waa min khasaais rasuul markaa sala allahu alayh wasalam waa ficil qurbaah oo daliil uu ina tusiyey inuu khasaaistii rasuulka yahay kaana min khasaais rasuul baynu ka dhigi haddii ficilka rasuulku qurbo iyo cibaadiya alla dhowaansho uu yahay oo ilaahay loogu dhawaanayo oo loogu dhawaanayo oo laakiin daliil uu ina tusiyo inaynu ku dayanno dee waynu ku dayani daliilkaa ku dayashada ku tusiyey wuxuu noqon karaa qowl buu noqon karaa qowl oo waxaa ka mida qowlka rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam wuu tukaday tukashadan qaab buu u tukaday waa ficil uu rasuulku sameeyey waa cibaado oo qurbay kutusaysaa rasuulku haddana wuxuu raaciyey salluu kamaa ra'aytumuunii usallii rasuulku wuu xajay qaabkan uu xajay waa cibaado laakiin haddana rasuulku wuxuu raaciyey maxay qowl ina tusinaya inaynu kaga dayanno oo odhanaya khuduu canii manaasikakum waynu arkaynaa markaa haddii uu cibaado yahay oo khusuusiye waxayna tusiyaa uu ku yimaado khusuusiyadii rasuulka ah laga dhigi hadduu cibaado yahay oo khusuusiye waxayna tusiye maahee layna amro inaan rasuulka ku dayanno oo rasuulku qowli nagu amro sidii salluu kamaa raaytumuuni usalli ama rasuulku uu ficilba inagu amro ficilba uu dee inoogu muujiyo ficilba way dhici kartaa mararka qaar ficil in wax lagugu muujiyo maogta oo lagugu daydo iyadana waynu ku raacita rasuulka taa haddii ficilka rasuulku uu qurbo iyo cibaado yahay oo laakiin khusuusiyo waxayna tusiya iyo rasuulka inaan kaga dayanno waxayna tusiya toona aynaan haynin maxaa laga yeeli cibaadona weeyi masaladaasi waa masalo ay culimmadu isku qabteen qole waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaari rasuulka sala allahu alayhi wasalam xaqiisa iyo xaqeennaba nadbi iyo sunanimaa lagu xambaari waxaa la odhanayaa waa sunne qole waxay idhaahdeen warmeeye eh, waajib baa lagu xambaari qole waxay idhaahdeen warmeeye eh, mawquuf baa laga dhigiyo ilaa intuu kala cadaanayo mawquufa laga dhigo kolka waxaa laysku hayaa laba qodob shaygan rasuulka qurbada ah uu sameeyey ee inay khusuusiyadiisa tahay wax inoo caddeeyaa ayna jirin ee inaan rasuulka kaga dayanno wax kaloo inoo caddeeyaa ayna jirin oo laynagu amray ayna jirin kow laba midun weeyaan bay culimmadu leeyihin inuu yahay waajib iyo inuu yahay sunne labadaa noqonaya ama waa waajib ama waa sunne kolka ama waajib aynu ka dhigno qolada waajibka qaadatay liannahu axwad bay leeyihiin in waajibka lagu xambaaro isagaa kuwa axwadaho haddii ilaa shay aad rasuulku sameeyey sunno ka dhigto ood sunnanimo uga tagto dee waxa weye ilahay baa akhre kuu qabsan karo waajib buu ahaa baa lagu odhan karaa war axwadka waxa weye ilahay kaga badbaadaysaa inaad waajibnimada qaadato ee waajib aynu ku xambaarno qole waxay yidhaahdeen war meye waajibka la qaadan maaye waa sunno aynu nidhaahno liannahu lyaqiin bay yidhahdeen liannahu lyaqiin martabada rasuulku wuxuu sameeyo waa wax ilaahay loogu dhawaanayo wuxuu sameeyey waxa ilaahay loogu dhawaadana martabada uga hooseysaa waa sunna dee sunno weeyaane aynu sunnaha yaqiinehe aynu intaas qadarkaa sunnaha aan ka dhigano qolada saddexaadna waxay yidhahdeen mawquufa laga dhigo oo ama waajib ama sunne intuu labadaa u kala caddaanayo aynu aynu aynu mawquuf ka dhigno qolaa tidhi iyaguna ibaaxo maxaa loogu xambaari waayey oo loo odhan waaye waa ibaaxo rasuulku sala allahu alayh wasalam shay mubaaxa markuu kutusayo isaga xaqiisa sunuu noqonaya oo lagama eegaya ibaaxanimada eh waxaa laga eegayaa bayaaminta ummadda uu bayaaminayo rasuulku intuu weysaystay buu marmar qura ayuu maydhay mar qura ayuu maydhay sunihiisa halkaas lagama tegayo markaa haddana rasuulka marmaydhkaasi ma ma khilaafu sunaynu odhanaynaa may lama odhanayo maadaamuu sharciga rasuulka la amray inuu ummadda xaqa u bayaamiyo jawaaska markuu kuu bayaaminayo dee isaga xaggiisa xagga bayaankaa laga eegayayo waa cibaado in xaqa la bayaamiyaa sideedaba waa cibaado weeyaan afcaalu saaxiib shariica baan kolkaa ka hadlaynaa baab afcaal afcaalu daaha daahe oo nebi maxamed ah ficiladiisii saaxibishariicati shareecada u saaxiibka ahaa jamiicuhaa dhammaantood waa ficilada rasuulka mardiyatun raalli baa laga yahay badiicatun wayna sarraysaa oo way xeel dheer tahay rasuulka ficiladiisa oo dhan mardiya waa mid raalli laga yahay weeyaan la odhan maayo rasuulku xaaraan buu sameeyaa lana odhan maayo rasuulku shay baadiluu sameeyaa lana odhan maayo rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxaan laaiq u ahayn lagu kici maayo magaca daaha ah waa rasuulkeenna ayaa lagu idlaaqaa walow culimada qaarkood ay yidhaahdeen ma ansixin magacaa in lagu idlaaqo afcaalu daahaa rasuulka ama daahe ficiladiisii saaxibi shariicati shareecada saaxiibka ahaa jamiicuhaa dhammaanteed mardiyatun raalli baa laga yahay badiicatun wayna saraysaa oo waa badiic ficilada rasuulka uu samaynayo sala allahu calayhi wasalam haddaba badiica ayuu sheekhu inoogu tilmaamay ficiladii rasuulku inay yihiin waa wada cajiiba oo wax lamid ihi ma jiro baa lagu leeyahay waa badiica rasuulka sala allahu alay wasalam ficiladiisu wa kulluhaa dhammaantood waa ficilada rasuulka imaa tusama in lagu magacaabo qurbatan qurbo dhowaansho ilaahay loogu dhowaanayo wadaacatan iyo daaco ilaahay lagu adeecayo owlaa iyo inaan lagu magacaabin rasuulka ficiladiisa waxaa loo kala qaadi daaco inay tahay iyo iyo inayna ahayn haddaynay waa inay iska tahay abuurkii sidii fadhigii iyo socodkii iyo seexadkii iyo fa ficluqurbati ficilka qurbaha ee ilaahay loogu dhowaanayaa min alkhusuusiyaati khusuusiyaadka min alkhusuusiyaati khusuusiyaadkii rasuulka ayuu noqoni xayu qaama halka xayu qaama halkuu istaago daliiluhaa daliilkeegii rasuulku ficiluu sameeyey oo qurbo ah haddii la helo waxa laga dhigi khasaa'istiisa waa xayu qaama daliiluhaa haddii daliilkeegii uu istaagoo daliil loo helo maxaa ka mid a haddaba shay qurba ah oo rasuulku sameeyey oo khasaa'istiisa laga dhigoo daliil loo hayo waa ka waslihi xidhiidhintiisii asiyaama soonka uu xidhiidhiyey oo kale rasuulku sala allahu alayhi wasalam soonka ayuu xidhiidhiyey oo wuxuu inoo sheegay inaynaan inagu isagoo kale ahayn oo ilaahay baa aniga iquudinaya oo iwaraabinaya oo anoo kale ma ihidin ayuu rasuulku leeyahay xadiiskii bukhaariga iyo muslimku soo saareen waxaa halkaa inooga cad haddaba wisaalku inuu nooc cibaadada kamida yahay oo ilaahay loogu dhawaanayo rasuulku ugu dhawaanayo waana khasaa'istiisa inagu waynu ka reebannahay wa kulluhaa ficilada rasuulka dhammaantood imaa tusamaa in lagu magacaabo qurbatan qurbo iyo alla dhowaansho in loogu magacaabo wa daacatan iyo daaco in lagu magacaabo owlaa iyo inaan lagu magacaabin fa ficlulqurbati qurbada samaynteedu min alkhusuusiyaati khusuusiyaadka ayay ka mid tahay xaysu qaama meel kastuu istaago daliiluhaa daliilkeegii uu istaago ka waslihi oo kaleba weeyi asiyaama rasuulku uu soonka xidhiidhinayey waxayu meesha lam yaqum uuna istaagin daliiluhaa daliilkeegu meesha uuna istaagin haddii daliil loo waayo daliil macna khasaaista rasuulka ka dhigaya haddii aan la helin wajaba wuu waajibayaa oo waajib baa lagu ilaaqi hadduu shaygan rasuulku sameeyey cibaado uu u sameeyey oo cibaado uu yahay ama qurbo laga dhadhansanayo daliil khasaaista rasuulka ka dhigana aynaan helin maxaan ka dhiganaynaa waajib baynu ka dhigi oo sababta aan waajibka ugu xambaarnay waxa weeye liannahu axwad waxa rasuulku sameeyey waa cibaado cibaadona waxa ugu adag waajib in laga soo qaado dee kaasaad ilaahay kaga badbaadi waajibnimo inaad uga soo baxdo waxayu meesha lam yaqum uuna istaagin daliiluhaa daliilkeegii uuna istaagin waa daliil khusuusiya wajaba waajib buu noqonaya waqiila waxaa la yihi mawquufun e, waa mawquufo waa la waqfiy waa la joojini afcaashaa mawquufa laga dhigo waqiila waxaa la yihi meye mustaxabun waa mustaxab oo sunno weeyaan aynu nidhaahno oo ficilada sunaynu ku ilaaqi oo waa sunaa la odhan fii xaqihi rasuulka xaqiisa iyo wa xaqina inaga xaqeenaba mustaxab maxaa looga dhigay oo waa mustaxab loogu ilaaqay waa shaygu cibaade hadduu yahay dee halka ugu hoosaysuu fadhiyaa waa sunanimo kolka shaygan hadduu rasuulku qurbo iyo cibaado u sameeyey waxaa loo odhanayaa waa meesha ugu hoosaysay baa sunanimada ah fii xaqihi wa xaqina rasuulka xaqiisa iyo inaga xaqeenaba waa shaygii cibaade ahaanta laga dhadhansaday ayaa intaa layskugu khilaafay wa amaa maaka lam yakun aan ahayn biqurbatin wa amaa ka lam yakun an ahayn yusamaa mid lagu magacaabayo biqurbatin qurbo dhawaansho ka aan qurbo lagu magacaabaynin een la odhanaynin ilaahay baa loogu dhawaanaya ee afcaasha rasuulka ah fa inahu isagu fii xaqihi rasuulka xaqiisa mubaaxun waa mubaax mubaax buu noqonayaa rasuulka xaqiisii sala allahu alayhi wasalam wa ficluhu samayntiisa aydan sidoo kale aan samayno lanaa inagana yubaax waa laynoo baneeyey inana inaan samayno mubaaxunbay inoo tahay halkaas ayay culimadaasi la mareen waa fadhiisigii iyo kiciddii iyo nasiibihii iyo mubaaxunbay iska noqonaya ficiladii wixii iska jabeliga ahay oo dhan mubaax ayaynu ku tilmaamayna markaa waxaa jira haddaba ficilo rasuulku sameeyey oo laysku qabtay ma waxa weeyaan talow jibili ahaanba oo cibaade ahaan ma aha mise waa cibaade ahaan kuwo laysku qabtay baa jira inay cibaado yihiin iyo in kale waxaa ka mid ahaa rasuulku sunnatulfajarka markuu tukado dhinaca midig buu yar jiibsan jiray mararka qaar markuu sunaha tukado ayuu dhinaca midig saa ugu yar jiibsan jiray haddaba dhinaca midig markuu rasuulku sidaa ugu jiibsado sala allahu calayhi wasalam qolo waxay u arkeen inay sunno tahay oo waxay yidhaahdeen salaada subax intaan la tukanin dadka masaajidka jooga oo dhani markay sunnaha ka baxaan rasuulkaa sameeye midigta ha jiibsadaan masaajidkii o dhan oo balmooda midigta u jiifa ka waran mar alla marka salaada subax intaan la gelin midigtaansaa ugu yar wada jiibsanaya rasuulkaa sameeye u jiibsada bay yidhahdeen oo waa cibaado oo ilaahay baa loogu dhawaanayaa bay yidhahdeen waxa la warniyo cibaadada halkaa ku sugan talow maxay ahayd jiifkaa yar cibaadadii ihi talow muxuu ahaa waxay yidhaahdeen salaada waxaa layna amray kolle inaan khushuuc ku tukano oon cibaado xuduurulqalbi ku tukano waa la ogyahay wa inahaa lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin khushuucda salaadana waxa kugu caawinaya inaad qabriga xasuusato haddii qabriga iyo qiyaamada aad xasuusan tahay waxa weeye khushuuc baad si dhadhan labaad ilaahay ugu tukan sidan yaruu rasuulku u jiibsan jiray dhinaca bidixda ma aha inay dhinaca midigta ahaydoo waa sida iilka laysku dhigo bay yidhaahdeen sida iilka laysku dhigu rasuulku u yar jiibsan jiray salaada subax marka la aqiimayo in yar ka hor kolkaa iildhigidiibuu xasuus ayuu qofku xasuusanayaa subaxda marka la galana isagoo iilkii iyo qabrigii iyo godkii madoobaa qalbiga kaga jira ayuu salaada gelaya kolkaa salaadii si fiican bu ilaahay ayuu isku hortaagayaa bay yidhahdeen halkaasay la mareen qolana waxay yidhahdeen warmeye rasuulku hadduu dhinaca midig u jiibsaday waa waxaa jirta bay yidhaahdeen xalay oo dhan buu taagnaa ayuu cibaado u taagnaa uu ilaahay caabudayey kadibna wuu daalayo waxaa dhici karta nasiimo yar inuu ka dayay cibaadaba inayna ahayn kolkaa ficilo noocaasoo kale ihi way jiraan oo ragga qaarna ay cibaado u haystaan ragga qaarna ay yidhaahdeen meyi wa amaa maaka lam yakun aan ahayn yusamaa mid lagu magacaabayo biqurbatin qurbo mid lagu magacaabayo fa inahu isaga fii xaqihi xaqiisa rasuulka xaqiisa mubaaxun waa mubaax oo waa loo baneeyey wa ficluhu samayntiisa aydan sidoo kale lanaa inaga yubaaxu waa laynoo baneeyey inagana waa laynoo baneeyey wain aqara hadduu rasuulku qiro qowla kayrihi kayrkii qowlkiisa hadduu qiro rasuulka agtiisa ayuu qof hadalka yidhi hadalkiina rasuulku ma dafirinoo ma inkirin jucila waxaa laga yeeli hadalkaa ka qowlihi rasuulka qowlkiisii oo kalun baa laga yeeli waa taqriir rasuulku sala allahu calayhi wasalam xumo iyo macsiyo qofka kuma qiri jirin oo wuu diidi jiray hadduu maqlo kadaaka kaa waxaa lamida ficlun ficil baa lamida ficilka oo qad fucila la sameeyey oo rasuulka agtiisa lagu sameeyey oo rasuulku uu inkiri waayey haddii rasuulka agtiisa shay lagu sameeyo oo rasuulku uu diidi waayo waa rasuulka ficilkiisii oo kaluunbaad ka soo qaadi wamaa ka jaraa dhaca fii casrihi rasuulka xilligiisii ka dhaca uma alaca uu daalacda rasuulku calayhi shaygaa haddii shay rasuulka waktigiisii la sameeyey oo kadibna rasuulku uu ogaado shaygaa la sameeyey hadduu kolkaa ka aamuso isagana waa la raacayaayo waxaa laga dhigayaa uun shay rasuulku ogol yahay wamaa ka jaraa dhacay fii casrihi rasuulka xilligiisii ka dhacay fuma dalaca uu rasuulku daalacday calayhi dushiisa in aqarahu haddii uu rasuulku qiro falyutabac isna ha la raaco mushkilad ma lehee isna waa la raacayaa halka waxa inkaga baxnay afcaalu saaxibi shariica ama rasuulka sala allahu calayhi wasalam ficiladiisii iyo wixii wakhtigiisa ama majliskiisa lagu sameeyey ama goortiisii la sameeyey uu ogaaday u haddana inkirin in sidaa loo qaadanayo ayaynu kaga baxnay insha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi laakiin matniga yar baynu macno yar isa soo saari doonaa afcaalu daahaa daahe ficiladiisu saaxibi shariicati shariicada u saaxiibka ahaa jamiicuhaa ficilada dhammaantood mardiyatun raalli ayaa laga yahay badiicatun wayna xeel dheer tahay wa kulluhaa dhammaantood imaa tusamaa in lagu magacaabo qurbatan qurbo iyo dhowaansho in lagu magacaabo wadaacatan daaco iyo allakabaq in lagu magacaabo owlaa iyo inaan lagu magacaabin fa ficlulqurbati qurbaha iyo dhowaanshaha samayntiisu min alkhusuusiyaati waa khusuusiyaadkii ah, min alkhusuusiyaati khusuusiyaadkii rasuulka ayuu noqon xayu qaama halka uu istaago daliiluhaa daliilkeegii ka waslihi xidhiidhintiisoo kaleba weeyi asiyaama rasuulku soonka uu xidhiidhinayey wa xayثu meesha lam yaqum uuna istaagin daliiluhaa daliilkeegu uuna istaagin wajaba wuu waajibayaa waqiila waxaa la yidhi mawquufun meye waa laga joogsanaya waa la waqfiyayaa waqiila waxaa la yidhi mustaxabun meye sunaa laga dhigaya mid la suneeyey fii xaqihi rasuulka xaqiisa iyo wa xaqina inaga xaqiinaba wa amaa maa ficilka lam yakun aan ahayn yusamaa mid lagu magacaabayo biqurbatin qurbo iyo cibaado fa inahu ficilkaasi fii xaqihi rasuulka xaqiisa mubaaxun mubaax mid loo baneeyey weeyi wa ficluhu samayntiisa aydan eh lanaa inagana yubaax waa laynoo baneeyey wain aqara hadduu rasuulku qiro qowla kayrihi kayrkii qowlkiisa hadduu qiro jucila waxaa laga yeelayaa ka qowlihi rasuulka qowlkiisa oo kaluun kadaaka kaa waxaa lamida ficlun ficil qad fucila la sameeyey wakhtigiisii wamaa ka jaraa dhacay fii casrihi xilligiisii uma alaca uu rasuulku daalacday calayhi dushiisa in aqarahu haddii uu rasuulku suguu qiro falyutabac isna ha la raaco halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu taعalى aعlى وaعlم fiqhigiibaa inoo gaadhay